kulan wacna wanaagsan saaxiibyaal edarkiin meel waliba oad joogtaan ah. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goorahan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye magaalada tana muqdisho markale kale wanaagsan saaxiibayaal waa barqa talaadaha waxay ku beegan tahay saddexda bisha tobanaad sanadkuna waa labaatan qodobada ogaal haddii ala yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya dowladda soomaaliya waxay faahfaahin ka bixisay duqayn kooxda al-shabaab lagula beegsaday magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe waan waan la kala dhex dhigay maleeshiya beeleed shalay ku dagaalamay galbeedka gobolka mudug iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo go'aansaday in dalka heyti ay u diraan ciidamo nabad ilaalin ah iyo in ka badan kun qof oo yuhuud ah uu si xooga ku galay masjidka barakaysan ee al aqsa ee carrika falastiiniyiinta qodobadaasi dabcan wixii hor nagu soo kordho intaynu barnaamijka ku guda jirno iyo xubnihii joogtada aha ayaa qaybkaa ah saaxiibayaal u diyaar garoobaha dhegaysiga barnaamijka ogaal kala qaybsanaantiyo qabyaladu jeclaatee bal maxaa qabiilkiyo qowlaqolaa la sheegiyo kala qaybsanaantiyo qabyaladu jeclaatee ruux qaloocaani oo iskugu qaboobayo hawanida ku joojo eera kugu qamaamuday balmaxaw qaloocaani oo iskugu qaboobayo hawanida ku joojo eera kugu qamaamuday qaatiyo waaqaaxa iyo cudur iyo qamacdan arj arko warka kuwa xumaantaan ilooma helay umanida wanaagiyo howka ee baqaato umanida wanaagiyo howka ee baqaato warka kuwa xumaantaan ilooma helay anida wanaagiyo ogae baqaato umanida wanaagiyo ogae baqaato iska huba xumaanta ilooma helaye waayahay saaxiib yaal heeskaasina waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashooda walle war ma harin walle war ma harin waayahay saaxiibayaal mar kale wacano wanaagsan aanu ku bilownay barnaamijka ogaal gobolka jubbada dhexe ayaan ku bilaabeynaa duqeyn dhanka cirka ayaa lala beegsaday kooxda al-shabaab oo ku sugnaa magaalada bu-aale ee xarunta gobolkaas waxaana wararku ay sheegayaan in duqeyntaasi cirka ah khasaare xoog leh ay u geysatay al-shabaab war qoraal oo ka soo baxay dowladda gaar ahaan warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa lagu yiri xalay abbaare sideedii fiidnimo ayaa duqeymo dhanka cirka ah lala beegsaday saddex saldhig oo maleeshiyaadka khawaarijta ay ku leeyihiin degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe duqeyntaas waxaa iska kaashanayay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibadooda caalamka saddexda goob ee duqeyntu ay ka dhacday ayaa waxaa ka mid ah dhismaha xarunta degmada bu'aale xeero tababar oo maleeshiyaadka khawaarijta ah ay ku leeyihiin dulaadka bu'aale aagga masaajidka dabaqa iyo dhismaha ku yaala buundada bu-a ee maleeshiyaadka cadowga ah al-shabaab ay ku shirayeen waxaa jira khasaare xoogan oo isugu jira dhimashaya dhaawac oo la gaarsiiyey horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka khawaarijta ah maalmihii ugu dambeeyey ayaa layidhi qoraalka oo sii socdo maleeshiyaadka khawaarijtu waxay bilaabeen in ay gaadiidka kala degaan dhallinyarada safarka ah khawaarijtu waxay sidoo kale beelaha gobolka iyo jifooyinka ay u sheegeen in ay keenaan ama qabiil waliba uu keeno boqol dhallinyaro ah laakiin dadka deegaanka ayaa ka biyadiiday arrintan ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowladda oo lagu sheegay ama faahfaahin dheeraada looga bixiyey weerarka dhanka duqeynta ah oo al-shabaab xalay saq dhexe lagula beegsaday magaalada bugaale markana waxaan aadaynaa gobolka mudug waanwaan ayaa la kala dhex dhigay maleeshiya beeleed salay ku dagaalamay galbeedka gobolka mudug deegaana hoostaga magaalada galdogob ee gobolka mudug in ka badan labaatan qof ayaa la sheegay in dhimashadu ay gaartay in ka badan intaasna ay ku dhaawacmeen diriir toosa ah oo shalay gelinkii dambe soo gaartay kadib dagaal xoogan oo halkaasi ka qarxay gudoomiyaha gobolka mudug dhinaca galmudug cabdinaasir cabdiqaadir cabdulle oo u waramay reediyo kulmiye ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha halkaasi ka dhashay iyo waawaanta la oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo dirirta beelaha ama maleeshiyabeeleedka eh, u dhexeeya ee gobolka mudug ka qarxay shalay wariyaana farxaan maxamed xuseen isagoo warramay waxauu yidhi waa run colaadbaa kasoo cusboonaatay eriyadaas eh, sida iyo taarruga meel yiraahdo laanwaaley inta udhaxaysa colaad dad sokeeyo ah oo ehela oo daris ah ayaa dagaalkooda hadda maalmahan ka socday arintaas anigu hadda waxaan jiraa muddo laba bilood ah dagaalkan oo ka socda dhinaca khawaariijta nimanka arxalaawayaasha ayaan dagaal kula jirnaa waxaan joogaa meel la yiraahdo daacad shabeelow oo eriyada caad soonaheeda ah marka dagaaladaas ka dhacay eriyadaas hadda lagu axay dagaalkacayo waa dagaalo masiir darra ah oo aanaan marna aanaan malayneyn waqtiga maanta lagu jiro dagaal sokeeye dagaal qabaa'il wax loo fadhiya ma ahan waxaan leenahay oo ugu baaqaynaa khaasatan kan gudoomiye ahaan aan ugu baaqayaa dadkaas inay joojiyaan dirintaas aan munaasibka ahayn arrintaas waxaa la igu yidhi dad baa meeshaas ku dhintay dadna waa ku dhaawaceen tiro badan dagaaladaasna waxay salka ku hayaan caanooyin qabiil iyo wax oo maxaan ku idhaahdaa laga daawoodi karo gubashooduna taalay ayay salka ku hayaan inta aan ka ogahay marka sidaasa waa u jiraa wadaad gobolka mudug waayadii dambe waa uu ka xasiloonaa dagaalka qabaa-ilada iyadoo la ogyahay in si weyn ay ugu qeyb qaateen bulshada gobolkaasi maxaa soo celceliyaa isleedah wallahi waa nasiib daro waa nasiib daro hadda maalinta oo dagaalkan hadda markii koobaad nin baa la dilay nibad hore oo jiray xalkeeda ah maalintaas ninka la dilaya ah loo fadiyey gobol baa fidsanayd gobashii oo fidsan ayaa waxaa la igu yiri dad baa maaragtay baxay halkaas nin baa ku dirtay oo maxaanku ira kahoramaadiyo dadkii leeya dhexmaray nin baa ku dirtay haddana waxaana midba mid ay dhashay dagaal ballaaran ayaa shala dhacay oo dhimasho tiro badan iyo dhaawacyo tiro badan ay ka dhaceen oo waxaas isdaba jooga ay sabab u ahayd marka waxaa keeni kara waa uun maxaa ku idhaahdaa dadkaas aan cilmiga iyo caqliga midna aan lahayn oo habowga ah qoryaha iska wata ayaa wada waxaanan isleedahay hoos baa looga naban yahda waxaan hadda anagu aan ku hortaaganahay caad aan marsiinayno waxaas baa ka faa'iidaysta mar dirinta dirirta beelaha walaalaha ah ama dagaal beeleedyada waxaasa ka faa'iidaysta waxaasna inay ka jaan maqan yihiin umalayna aan maayo caqlaximaysa u badan tahay oo qof qof inuu adeegsado wax saxa maaha laakiin waxaan isleeyahay kama saan maqna waxaas waxyaabaha iyagu ay ku shaqaystaan way dadka khawaarijta hadda ka maamul ahaan maxaad qabateen oo aad ku qaboojinaysaan colaadda halkaasi ka jirta walaalow aniga hadda waa ku sheegay meesha aan joogo saaq nabadeedna adinkana waan idaacadda hadda aan ka hadlaayana waan ka dirayaa <clears throat> idaacado horena waa ka diray dadka meesha joogo oo dowladda puntland iyo midda galmudugna waa ku hawlayihiin arrintaas in maxaanku idhahda ay kala qabojiyaan dadka beelaha ah oo labada reer oo dagaalku ku laftigooda culamaa udiinkooda iyo odayaashooda iyo waxgaradkooda way ku jiraan hawsha ciidanka galmudug oo biliiska iyo ciidanka puntland oo biliiska iyo daraawiishaha labada dhinacba ee daraawiishtii galmudug hadda halkaanay difaac uga jiraan dagaalkan hadda aan kaala hadlaayo oo maxaanku idhaahda waxay joogaan shabeelow laakiin daraawiishta puntland iyo labada bilays oo puntland iyo galmudug ayaa hadda hawsha ku dhex jiray haddana weli ku dhex jira siyaasiyiinta ayaa shaqeynaya gudoomiyaashii maxaanku ihahdaa gobolada iyo maayaradiibaa shaqaynaya hadda wafdi ballaaran baa jira oo dhinaca galmudugna ka soo socda oo wasiire iyo xildhibaano ah dhinaca puntlandna ka soo socda mar dhow haddii ilaahay idmo arrintaas waxaan rajeynayaa inay guul ku dhamaato oo dadkaas maxaanku idhaahdaa labada dowlad goboleed ay soo maxaanku idhaahdaa dhexgalaan sidoo kale dowlada federaalk ee soomaaliya ee xildhibaanaha labada reerba ay ku leeyihiin oo dagaalamaysa xildhibaanadaas iyo maxaanku idhaahdaa wasiiradooduna waa soo gaarahayaan hadii ilaahay idmo marka hadda xabadimo socoto oo waa lagu kala dhex jiraa wayna soo gaarahayaan dowlada federaalk iyo dowladaha maxaanku idhaahdaa galmudug iyo puntland maamuladoodii marka waxbaa laga qabtay waxaan rajeynaynaa meeshaas in oo ay ku dhamaan doonta khayr wanaag inay ku dhamaan doontaan boqolkiiba boqolka jeer insha gudoomiye ugu dambeyn waxaa la sheegay in dagaalkaasi al-shabaab ay gadaal ka riixayaan oo ay doonayaan in ay markaasi kaga hortagaan dagaalada kusoo ku socda ee gobolka mudug ka socda waa arrintaas dareenkaasi waa jira laakiin hadda gaadiidkan oo reerkaana uu leeyahay dagaalkaa ku jiro hal baabuur oo ayagu waxay rabaa in gaadiidkan la celiyo oo dagaal ay galaan sokeeye midaas mid suuro gelaysa ma ahan raggaana anaa dhex joogo hal baabuur oo soo aadaya dagaal sokeeye ma jiro dagaalka khawaariijta unbaa furan dagaal kale ma furna hal askari oo soo aadahayaana ma jiro waxa weeye meeshaan waxa weeye waxay ku jiraan dagaal oo ilaahay agtiisana ay rajaynahayaan inay janno uga helaan maxaanku idhaha adduunyadana sharaf iyo cise ay ku helahayaan laakiin midaysa sharaf iyo aakhiro midna aysan waxba ku helayn uma socdaan raggaani waa rag maxaan ku irahdaa sidaas maxaan ku irahdaa borogaraamkooda uu yahay dad boorogaraam qabiil iyo dagaal qabiil uu ku jira ma ahan kuwa meesha joogana waxaan leeyahay ka tanasula dagaalada sokeeye oo arxan la-aanta ah oo ehel la-aanta ah dadkaas waa dad raxim ah ehel ah walaal ah dal iyo diib midna aysan maxaan ku irahdaa aysan ku kala leexsanayn wada dhashay waxba aan kala lahayn waxna aan maxaanku iraadaa isku hayn marka waxaan leeyahay ka kala zula dagaalka inta dhimatana allah u naxariisto sabar iyo iimaan eheladooda allah ka siiyo in dambana yaysa dhiman intaas ayaan anoo ku hadlahaya afka mujaahidiinta hadda maanta joogto hareeri dheere iyo afka maxaanku idhaahdaa dalada galgudug qaybta anugu aan ka ahay gudoomiyaha gobolka waxaan leenahay dadkaas dagaalka sokeeyaha hala joojiyo dagaalka furan waa midka khawaariijta waxaan leeyahay oo kale shabaab u suurageli mayso in ay xagaldaaciyaan dagaalkan mana xagaldaacin doonaan mana xagaldaacinaayaan insha allahu kariim waayahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug qeybta galmudug oo faahfahin ah ka bixinaya khasaaraha ka dhashay dagaal maleeshiya beeleed ku dhex koonfurta gobolka mudug shalay haddaba weli waxaa socoto anwaan xoogan oo u dhexeysa sidii xalal rasmi ah looga gaari lahaa dirirta u dhexeysa beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku dagaalamay odayaal waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada puntland iyo galmudug ayaa diriirtan ku baxay waxaana jira sidoo kale in ciidamada puntland iyo galmudugba isku dayaan inay waanwaan ama dagaalka ay joojiyaan oo ay kala qaadaan labada maleeshiya beeled taliya ku-xigeenka ciidamada isku dhafka ah ee ka kala tirsan puntland iyo galmudug ayaa dagaalka ku baxay iyagoo kala joojiyey islamarkaana kala qaaday ama ku guuleystay inay kala qaadaan labada ciidan cabdifataax cabdi waa cabdifataax cali faarax oo ah taliya ku-xigeenka ciidamadaas ayaan la hadalnay waxaana uu sheegay in iminka ciidamadaasi la kala qaaday laguna guuneystay in waan waan bilow ah la kala dhex dhigo labada milshabeeleed badda faakay waa degan yahay wax dagaaloo damba ma dhicin xoogaa waa arintaas waa ku jirnaa waa dhexdoodaan meelihii oo ciidamadiina xoogaa aan kala qaadnay adugu hawshaasna waa ku jirnaa dee la qadarana sida ugu wanaagsan oo ugu qayrka badan inay ku dhamaataan rajeynayna wax damba is soo noqon taliya khasaaraha guud ee labada dhinac ka dhashay imisuu dhan yahay sida laga warhayaba labaatan labaatan weyo dhimashadu dhaawacuna waa waa kasii badanya haye markii dagaalku bilowday tan iyo markuu dagaalka bilowday maxaad qabateen oo waawaan ah ama xasiloon ah tilaabada koowaad oo mar hadii meesha dagaal ka dhaco ki meesha ku dirira la kala qaado waxa kalena dee waa wax la iska soo gaarayo maamulada iyo odayaasha dhaqanku ay aan looga maarmin oo inay u yimaadaan hawshaas galaan ay muhiimkahay gobolka mudug muddooyinkii dambe waa u xasiloonaa maxaa dagaalkaani keenay marka dagaalkan dee waxaasaa keenay ma oran karno hadda wax gaaroo keenay maogin meesha xoogaa naqbaa laga wada degay waxaanooyin qabiil iyo daba jooga weeye dee si eh, fududu ku dhacay eh, cid og inuu dhacahayo iyo iyo wix salka ku hayaba lama argo waa lagasii taxadari lahaada dad aada usoo qabateen inaad kaga shakasitiin dagaaladaasi ay ka dambeeyaan ma jiraan hadda kabacdiba haddii alla idmo baan ku tala jirnaa ciyaalku sida hawshiisa eh, eh, oo kolla laga warhayo ciyaal ballaaran buu ahaa ummad badan oo eh, ay ka qayb qaateen oo reerguubaaya marka in kuwa wixii bilaabay la qaargadgareeyo la gooba mooye dagaalkan wixii ka qayb galay hadda farahay ka baxeen wax dad badan oo umad badan baa ka qayb gashay xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadaas waxay sheegeen in dagaaladaasi ay ka dambeeyaan maleeshiyada al-shabaab ay gadaal ka riixayaan colaadna halkaasi ay ka abuurayaan arrintaasi maxaad xog aad ka ogtahay maadaama taliyaha ciidamada isku dhafka a ah tahay adeerow waa hawshaas dee sidaas eh, loo sheegaba anaga hadda wax cad oo ay lugow ay kula jiraan ma laakiin qaar ahaan wixii ay ku shaqaysan jireen markii dagaal lagula jira inay dadka beelaha iyo dadka isku diraan dariska waa shaqadii lagu yaqiinay marka hawsha meesha ka dhacday baa u eg shaqadoodii mooye wax cadoo aan leenahay dee ilmaha noocaasa uga shaqaynhayo shaqadaas ka hayayoo aan hubnaa ma jirto laakiin shaqada meeshaan ka socota dadkaani heshiis bay ahaayeen nabad waliba gobolka mudug nabada ka jidha si ka gaar aha labadan beelood ay oo kasii fiican bay heshiiskoodu ahaa maga badan bay kala qaateen xaaladoodu in badan bay soo jiitamayso nabadooda eh, dad badan oo dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa jooga ka qayb qaatay marka xaalkoodu waa sideed saraa ahaa marka waxyaalaha soo celiyey baa waxaa la oran karaa faragelin kalaa ku jira mooye anagu wax cad oo aan aano waxaasa ka dambeeya ma hayno taliya ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa labada dhinac waxaan ku baaqayaa de wax foolxun baa dhacay qof kasta oo qayb ka qaadan kara ama gobolka miyuu jooga ama ka maqan qof kasta oo ay saxaafaddu ugu horeyso dadka waxgaradka iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobolkan iyo dowlada federaalka iyo maamulada galmudug iyo puntland dhammaan inay u istaagaan oo ka qayb qaataan oo arintaas loo istaago baan soo jeedinayaa dadka dagaalkaas uu dhex maray oo walaalka ah oo meesha wada deganna waxaan leenahay dagaal faa-iido uu keenayo lama arko cid kasta oo faraha kula jidha ah ka baxdo adduunyaadarasag waxaa ahayn ka maayaan in intii oo kale sii dhimato iyo in lagu barakaco oo wareer kale ka dhaca mooye wax xal oo laga helayo lama arko marka waxaan leenahay ciddii faraha kula jidhaan ah ka baxdo inta waxgaradka deegaankan kasoo jeeda iyo dowladaha maamulada iyo dowlada federaalka soomaaliya intaba waxaan leenahay eh, arrintaas si gaar ah loo soo fiiriyo waa arrin culus waa arrin markaan dagaalka lagula jira argagixisada iyo eh, dhib ku ah waxaan leenahay marka si kasta oo ay ay tahada cid kasta oo kaalin kuleeya kaalinta ay ku leedahay inay ka qaadato saxaafaduna ay madax u tahay oo saxaafadda waa waa muhiim waada nabadda iyo isqaybgelideedaba saxaafadda iyo dadku intay dagahaedo inay wax wanaagsan ku dhacaan oo saxaafaduna ay ka qayb qaadataan codsanayna waayahay saaxiib yaaloli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal wanaagsan saaxiib yaaloli ogaali aad markana maalmihii dambe ama bilihii u dambeeyey waxaa soo baxayay dhibaatooyin laga soo orinayay dalka zambia waxaana kordhay dadka halkaasi laga soo tarxilayo soomaali badan ayaa la sheegay in awood loo sheegtay oo laga soo tarxilay gudaha dalkaasi zambia haddaba rosio faarax cumar waxay ka mid tahay dadka ee eh, halkaasi ku ganacsan jiray ama in muddo ah ku nool ah dib ayaa lagu soo celiyey magaalada nairobi oo ay horey u deganeyd waxay faahfaahin ka bixisay cidda dhibaatada u geysatay ama soo tarxiishay iyo waxaa kasoo qabsaday dalka zambiya walaal wacalaykum salaam hota wadanka zambia arin xun baa ka jirtaa khaasatan magaalada zambiya doola iyo lusaka dadkii dulanka kasoo gaaraan kamid ahay dad badan oo soomaalina dulan baa kasoo gaaray magaalada zambia oo dad badan baa laga soo talxiiray aniga waxaan kamid ahay maamooyinkii khaasatan gaar ahaan ilmahooda looga reebtay meeshii laguna xabsina la geeyey magaaladana laga soo talxiiray hmm. walaahi abo xanuun aad u badan baan dareemayna oo zambia naga soo gaaray hmm. arinkaasna arin aniga kalix igu saabsan ma ahan dad badan oo shicib bay arintaa ku dhacday marka aniga waxaan ahay gabar soomaaliyeed oo reer kenya ah waxaana ku noolahay magaalada gaariso saddex ciyaaloon dhalay anigoo zambir ninbaa halkaa ku guursaday ilmihii baa laiga qaatay muddo saddex sano ilmihii iga maqanihin meel aan kala xiriirayo malahan meel aan kala hadlayana malahan maalintii laiga qaataa iigu dambaysay aabbahood baroob buu isaaray reerihii iga qaateen warka maayo familka iga haystaan ilmihii meel aan kala xiriiriya ma lahan mm. marka walaal waxaan ahay maamo aad kenya ugu dhibaataysan oo xaaladaas maanta haysato maxaad kala soo kulanta halkaasi yaasad intaasoo dhibaata inay kugu dhacdo ka dambeeyey walaal dhibaatada meesha u badan horta waxaa hal reer baa u badan marka waxay noqotay meel qabiil ka shaqaynayo qofki kale oo qabiil kale ee aan waxba loo taraynin waxna loo qabanaynin maadaama ay dadka lasoo talxiirayana dad ay u badan aan oo qof magaalada laga soo talxiiray aana jirin marka walaal aad baan magaalada ugu dulmaneen dad badan oo qabiiladaas haddaan saddexdaan kuu sheegana waa lasoo talxiiray aniga gabar kaleo iyadana saas ilmo looga qaatana waa lasoo talxiiray gabar kaleoo magaca xasan sheekh intay sheegtay madaxweynaha soomaaliya ilaa haddadan jeel bay ku jirtaa waxaa la dhahaa fartuunaad walaal meesha horta waxa dhibaatada kuleh waxa weeyaan hal reero um, khaasatan aniga hadda reerka ilmaha iga qaateen oo duqa magaalada dadka dulmayo waxaa la dhahaa ciise geystir waana ninka magaalada hantida ku haysto oo hantidiisa xoolo dadka ku bixiya in la talxiiro asagii wiilkiisa oo la dhahay maxamed ciise dadka dhibaatadan samaynaya ma waan wax laga qaba karin wallaahi walaal anigu wax badan baan oynay hooyooyin baan nahay ilmihii meelan ku sheegna malaha cid wax noo qabatana mana argin safaarad noo gargaartana maana arkin marka waxaan rajaynayaa maadaama maanta aan radiogan aan helay in eh, aan caawinaad heli doono soomaalida dhanna ay ka doonta maadaama codkayna meel dheer uuna gaarin oo wax maana fahansaneen marka waxaan dareemayaa in maanta wixi ka bilowda nala kici doono eh, dhibaatooyinka halkaas ka jira ee kale wax ma nooga sheegi kartaa tan adiga kugu dhacday ee laguu soo tarxiilay sa maxay ahayd walaal aniga waxaa laisoo talxiiray ilma magaalada saambiya layga qaatay markii ilmihii layga qaatay yaan guri aan gabar baan u tagay marka ciyaalkiiga qaatayno guriga layga soo buriyay saa gabar hana abuukar la dhahayaan wacay hano dhibkaas ay haystaa baan dhahay hanadi markay habeenkii waraysiga qaaday subaxdii migration baa lai keenay jeel baa laigeeyey saddex habeen baan ku jiray maalintii afaraadna magaalada waa laiga soo talxiiray caruurtaadii yaad ku ogeed markaa oo haya hadda wallaahi ninka aan wada joogna magaalada wuu joogay laakiin anigu markii laiga qaadanayo reerkoodii famil ahaan qabiil baa laiga qaatay ilmaygana waa ilmo kenya aan ku dhalay warqado dhalasho kenyaan bay leeyihiin waana ilmo sijuu eh, ilmo ma ahan zambi aan ku dhalay dadaallo aad ilmahaagii ku heli karto ma samaysa marka walaal waana isku dayay ilan hooyaan ahay waxaan tagay meesha nairobi waxaan u tagay qolada foreign affairs foreign affairs waxay igu dheen waa inaad looyar qabsato looyarna awoodiisa ma haynin maamo dhibaataysan baan ahaa oo ilmeeda laga soo dhex qaaday hantidayda iyo xoolahayga dhanna saan biya ah habeen madow liiga soo qaatay ugu dambayntii maxaad codsi ah oo u gudbinaysaa si arrinka wax looga qabto wallaahi dowladda soomaaliya walaal maadaama maanta gabar soomaaliyeed aan ahay aanan qabiil maanta ku hadlaynin oo hooyo dhibaataysanna aan ahay waxaan rabaa codkayga ilaa madaxweynaha xasan sheekh oo maanta islaamka dhan u gargaaray oo soomaaliya nabadda ka dhigay inuu ilmahayga ii celiyo soomaali oo dhanna ii kacdo hagaag saaxiibayaal taasi waxay ahayd dafuusiyo farax cumar hooyo soomaaliyeed oo sheegtay in laga soo musaafiriyay dalka zambiya kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya weli waxaad maqlaysaan barnaamijka kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaad la socodsiinayay luul maxamuud iyo cabdulaahi bootaan xidig markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta waayahay cabdulaahi saacdii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u qabsaday kooxda kubadda cagta chelsea oo xalay kulankii labaad horyaalka brimer liiga badisay kooxdan ayaa xil ciyaareedkan waxay ku bilaabatay bandhiga wanaagsaneen kadib markii lixdii kulan ay ugu horeysay horyaalka brimer liiga ay badisay keliya hal kulan bluwis ayaana xalay kulan ee u martiday naadiga fulham garoonkeeda lagu soo wada ciyaaray ayay saddexda dhibcood ka soo qaadatay chelsea ayaa kahor kulankan intaysa ciyaarin waxay ku jirtay booska shan iyo tobanaad ee horyaalka brimer leaga balse xalay kor ayay usoo kacday oo kaalinta koob iyo tobanaad ayay imaadeen naadiga bluwis iyadoo haatan sideed dhibcood haysato horyaalkana keliya toban dhibcood ayay u jirsataa hogaanka marka loo eego sidoo kale isla xalay kulankani intii uu socday waxaa goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda chelsea dhaliyay xadiga reer yukrain ee makhaayil madrig chelsea uu maaday ciyaaryahankan wax goola muusa u dhalin inkastoo bandhigiisa aada u sareeyay balse xalay goolkiisii ugu horeeyay ayuu shabaqa kusoo taabtay akoonkiisa naadiga chelseana waa uu furtay blues ayaan xalay laba gool eber kaga badisay fulham taasoo keentay inay kooxda kor usoo kacdo kulankii labaada brmer leagan ay badiso waa tahay luley eh, chelsea si walbaba way ku khasbaneyd ayaa laleeyahay inay kulankan badiso marka loo fiiriyo bandhigii kulamadii hore mm. iyo kala sarreynta horyaalka halka ay oga jirtay taageerayaasheeda ayaana waxay leeyihiin markaan waxaan sii wadi doonaa guulaha joogtada ah ee naadiga waayahay hadaleyntaa haddaan halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka labaata hiluuley qormada ugu horreysa dhankayga marka aad sheekada qorayso cidnaha u ogolaan inay qalinka kuu qabato ama ay kuu miiriso waxa aad qorayso maalmaha ay nolosha kugu adag tahay ha isdhihin talow nolosha oo dhammi ma sidaanbaa mar walba oo hankaadu yaraado ha isdhiibin ogowna waxa keliya ee ku xadidi kara waa maankaaga qofka keliya ee farxaddaada mas-uulka ka ahi waa adiga jooji fikirka badan waa iska caadi su-aal walba haddii aadan jawaab u hayn qof kale noloshiisa taada ha la barbardhigin sababta oo ah isbarbardhigga waxa uu kaa qaadayaa farxaddaada waxaa tahay qormada ugu dambaysa oo dhankayga haddii aan soo qabto waxaa ciwaan looga dhigay dadku waxay u qaybsamaan lix qaybood koow qof aan lahayn waxyal ah ama hadaf uu ku dadaalo sidii uu gaari lahaa oo haddaad weydiisid oo tiraahdo maxaad doonaysaa oo kuu qorshaysan kuugu jawaabaya garan maayo laakiin mar haddii aan noolahay igu filan qof garanaya wuxuu doonaya yoolka ama hadafka laakiinse aan garanayn sidii uu gaari lahaa yoolkaasi balse aan helin cid markaasi ku toosisa waddada saxda ah si uu u gaaro hadafka ama yoolka uu doonayo qofkani waxa uu kasii liitaaba qofkii aan yoolka lahayn qof garanaya wuxuu doonayo yoolka ama hadafka uu tiigsanayo waddadii iyo qorshihiina garanaya hase yeeshee aan naftiisa ku kalsoonayn inuu guul soo hoyn karana aan aaminsanayn kani waa ka murug badan yahay labadii hore qofka afaraad waa qof garanaya waxa uu doonayo garanayana waddadii uu mari lahaa naftiisana ku kalsoon inuu gaari karo yoolkaasi ama hadafkaas laakiin waxaa ku raad yeesha qofkani hadalka dadka kale oo qof walba fikirkiisa yara iyagoo u soo jeediyo ayuu qaataa taasoo ku keento qalqal islamarkaana ka lumiso waddadii saxda ahayd uu mari lahaa maadaama dadku ay kala fikir duwan yihiin haddaad tidhaahdo qof walba fikirkiisa ayaan qaadanayaa adiga ayaa ku jahwareeraya qofka shanaad waa qof wuxuu doonaya garanaya waddadii uu mari lahaana ay u muuqato naftiisana ku kalsoon inuu guul soo hoyn karo dadkuna aysan ku raad yeelan oo aysan qorshihiisa waxba ka bedeli karin hase yeeshee fikirka wanaagsan uu ka qaato laakiin qofkani guul kasta uu gaaro isaga ayaa dib u burburiya oo haleeya hadduu dhaqaalo badan abuuro meel aan habbooneen ayuu ku baabi'iyaa markuu guusha ugu horrayso gaarana wuu iscajabiyaa kadibna waa uu fashilmaa qofka lixaad waa qof garanaya waxa uu doonayo waddadii uu mari lahaana ay u muuqato naftiisana ku kalsoon iyo awooduu ilaahay siiyey guul inuu gaari karana aaminsan dadkana warkooda wixii ka anfaca ayuu ka qaataa wixii kalena waa uu ka tagaa qofkan guusha uu gaaro isaga caqabad kuma noqoto markuu hadafkiisii ama yoolkiisii uu doonayay uu gaaraba mid kale ayuu mar kale u qalin qaataa ilaahayna waa uga mahdayaa qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey qofna ha u ogolaanin inuu adiga kuu qoro wixii aad doonaysa ama qalinkaaga uu kula qabsado nafsadaada wixii u wanaagsan adiga ayaa yaqaano adiga waddadaada raac qormadaas ayaa u dambeysay xubinteena bandhigga warbaahinta bulshada waa luuli cabdullaahi oo idinla nabadgeliyo dhegeystayaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada hay saaxiibayaal ogaal ayaad markana ah wararka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kale ayaan ah. golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa waxay ogolaadeen in howlgal amni ah la dhiso ciidamihii isku dhafa ah, kuwaas oo nabad nabadiilin ah oo la filayo in loo diro gudaha dalka haiti sanad ka hor kadib markii wadankaasi uu codsaday in la caawiyo oo lagala qeyb qaato ammaanka dalkaasi kadib markii rabshado xoogan wadankaasi haiti ay hareeyeen golaha maanka oo ka kooban shan iyo toban xubnood ayaa sidoo kale waxay ballaarinayaan cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee lagu daray dhammaan kooxaha burcada ah xayraadan ayaa markii hore keliya lagu eh, dabaqi jiray shakhsiyaadka la magacaabay saraakiisha haiti ayaa sheegay in qorshaha uu yahay in la danaynayo imika in eh, dalkaasi xaalad nabadgelyaha lagu soo daabulo si loo geeyo ciidamo dheeraad ah oo qaramada midoobey ka socdo waxaana la filayaa in wadamo dhowr ah oo qaaradda afrika xitaa ay ka mid yihiin oo ay kenya horkacayso inay gaarhaan gudaha dalka haiti si ciidamadaasi ay u noqdaan ciidamo nabad ilaalin ah oo ammaanka dalka haiti ilaaliya goluhu wuxuu qaatay qaraar ay soo diyaariyeen mareykanka ekwador kaasi oo ogolaaday in wax loogu yeero taageerada amniga caalamiga ah inay qaadaan tallaabo deg deg ah si wax looga qabto xaaladda gudaha dalka haiti shiinaha iyo raashka ayaa ka aamusay codbixinta halka saddex iyo toban xubnood oo harayna ay u codeeyeen in ciidamo dheeraada la geeyo gudaha dalka hiti xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in golaha bishii agosto ee adeegsi deg deg ah ay sameeyeen iyo tallaabo horumar oo ay qaadeen sidii ciidamo dheeraad ah oo nabadgalaalina loo geyn lahaa dalka hiti jawaabta codsiga hiti ee caawimaadda ayaa dib loo dhigay iyadoo markii hore ay ugu wacnayd xaaladda oo aan si toosa ah looga niqaashin ama aan looga wada hadlin iminka waxaa la rajeynayaa in ciidamada kenya ay noqdaan kuwa hogaaminaya ciidamada nabad ilaalinta ee caalamiga ah ee sugi doona ammaanka dalka haiti iyadoo codsiga ugu horreysay ay kasoo jawaabtay dowladda kenya ra-iisul wasaaraha dalkaasi haiti ayaa sheegay inuu u mahad celinayo dowladaha sida deg dega ah uga soo jawaabay codsiga oo ay kamid tahay dowladda kenya haiti waxay la ildaran tahay rabshado hareeyey muddo toban sano ah laakiin eh, mawjadaha naxariis darada ah ayaa sii batay kadib markii kooxo sheegto islaamiyiin iyo kuwo kale oo iyagu eh, arimaha maandooriyaha ka ganacsado dalkaasi ay kusoo bateen tan iyo bishii luulyo markaas oo labada kun iyo koob la dilay madaxweynihii dalkaasi toogasho lagu dilay waxaa faraha kasii baxday xaaladda ammaan ee dalka haiti xogyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres waxauu sheegay in la ballaarinayo eh, howlgalkan balse marka hore la filayo in ciidamo dheeraada ah oo deg dega ah la geeyo haiti haiti waxay la ildarneed tan iyo labadii kun iyo lix tobankii xaalado qalalaasa amni darra ah waxaana tan iyo xilliga ay xornimada qaadatay baa wadankan uu ahaa mid qalalaasa xoogan wajahayay mareykanka iyo dowlado kale ayaa markii hore kulug lahaa wadankan oo ciidamadoodu ay joogeen laakiin dib ayay uga soo baxeen kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii diblomaasiyiin ayaa wadankaasi gaaray si loo xaliyo xaalad xilligaasi qalalaasa ka jirtay waxaana xilligaasi laysku afgartay in ciidamo dheeraada ah haiti la geeyo mareykanka ayaa xilligaasi kamid ahaa ciidamada gaaray laakiin dib ayuu uga soo gurtay faragelinta milatariga ee mareykanka ayaa ku baahday wadankaas tan iyo kun ilaa laba kun iyo afartii tan markaasoo ciidamadu ay joogeen faragelinta haiti ayaa ah mid aan dhammaan iyadoo hadba dal uu ku qasan yahay brazil ayaa kamid mid ahayd wadamadii ama ciidamadii gaaray haiti oo tan iyo labadii tobankii ku sugnaa ilaa iyo labadii kun iyo waxaana wadankaasi weli ula dhacaya xaalad ammaan daro sagaal labaatan askari ayaa lagu dilay galbeedka niger kadib weerar ay fuliyeen kooxo looga shakisan yahay inay yihiin kuwa jihadoonka ah ee ka dagaalama gudaha dalkaasi niger sida ay sheegeen wasaaradda gaashaandhiga habeennimadii talaadadii saqdhexe ayuu weerarkaasi ka dhacay magaalo ku taala gudaha dalkaasi laba askari ayaa si xun sidoo kale u dhaawacmay dhaawac daran iyagoo qaba ayaana la gaarsiiyay cisbitaallo ku yaala gudaha dalkaasi weerarkan waxa uu ka dhacay meel u dhow xuduuda dalkaasi uu la wadaago wadanka maali oo ay ka socdeen howlgalo militari oo looga gol lahaa in lagu dhexdhexaadiyo ama lagula dagaalamo ayaa layidhi kooxda isku magacawday dowladda islaamka ee ka dagaalanta gudaha dalkaasi xadka labada dowladood waxaa ku sugan kooxahan oo dagaalo dhowr ah oo ku dhufo ka dhaqaaqa u geysta ciidamada ku sugan gudaha labada wadan ee mali iyo niger isgaarsiinta aagaas ayaa la jaray waxaana kooxaha islaamiyiinta ay jahadoonka hay dhammaan ay jareen isgaarsiinta si ay ugu dhuumaalistaan keymaha wadankaasi kacdoonka jihadoonka ah ayaa inka badan toban sano ee ka dagaalamayay iyadoo ay soo rogaal celiyeen qaaradda afrika gaar ahaan gobolka saaxil ay kusoo rogaal celiyeen wadamada mali iyo niger ayaana ugu daran goobaha ay ka dagaalamaan sidoo kale burkina faso ayaa kamid ah oo tan iyo laba kun shan iyo tobankii ay dagaalo xoogan iyo rabshado ay hareeyeen wadankaasi burkina faso si kastaba wadamadaasi dariska ah ayaa la daaladhacaya xaalado dagaal oo ay wajahayaan inka badan kun iyo boqol ah qof oo yahuud ah oo israa'iiliyiin ah ayaa tan iyo isniintii waxay ku sugan yihiin kadib markii ay si xoog ah u galeen masjidka barakeysan ee al aqsa ee bariga magaalada qudus ee laga haysto islaamka zactos oo ah fasaxa toddobaadka kaas oo bilaabmaya sebtembar labaatan iyo sagaalkeeda wuxuu socon doonaa ilaa iyo oktoobar lixdeeda isaga oo dhammaanaya xilliga fasaxa yahuudda oo ku bilaabanaya ilaa iyo marka la gaaro shan iyo tobanka sebtembar waxaana la sheegay in eh, halkaasi ay ku sugnaan doonaan yahuuddan oo aaminsan inay ku cibaadeysanayaan masjidka barakeysan ee al aqsa bayaan ay soo saartay waaxda waqaf ee maamusha urdun ee masaajidkaasi maamula ayaa bayaankooda waxa ay ku sheegeen in kun boqol iyo afartan iyo laba qof oo israa'iiliyiin ah ay gudaha u galeen iyagoo ka galay albaabka bidixda ee dhanka maqrib halkaas oo ay isku ciriiriyeen waxaana la arkayay muuqaal laga duubay dadkan oo waxay cibaado ugu yeereen ku cibaadeysanaya gudaha masjidka al aqsa waddooyinka soo gala masjidka barakeysan ee laksa ayaa lagu arkayay ciidamo booliis ah oo yahuuddu ay leedahay kuwaasi oo gaafwareegaya ilaalinayana yahuudda gudaha u gashay masjidka al aqsa axaddii ku dhawaad sideed boqol iyo lixdan qof oo deegaanka ah ayaa laga ceeriyey aagga masjidka alaksa kuwaas oo falastiiniyiin ah loona sheegay in aaggaasi ay ka fogaadaan alaksa sanadku markuu ahaa labadii kun iyo saddexdii ayaa sidan oo kale ay gashay yahuuddu inkastoo ay soo noqnoqdeen cambaareynta uga imaaneysa falastiiniyiinta iyo dunida kale ee islaamka hase yeeshee yuhuudda ayaa weli si xooga ku haysataa aagga masaajidka iyo deegaanada kale ee cariga falastiiniyiinta israa waxay qabsatay beriga qudus halkaas oo ay ku taalo aqsa intii lagu jiray dagaalkii carabta ee israa ay gashay kunsaaaboqoxdaniyo todobadii ilaa kun sagaal waxayna la wareegtay magaalooyin dhowr ah tan iyo in ka badan soddon sanona waxay kusii fidaysay cariga falastiiniyiinta iyadoo hadba magaalo ay gaaraysay maamulka dalka bakistan ayaa sheegay inay qabteen eh, shabakad si sharci darro ah uga ganacsan jirtay dalkaasi islamarkaana fulin jiray howlgallada bixinta iyo iyo sidoo kale tallaalista ee eh, keliyaha ama qaadashada ah, dadka ka ganacsado eh, keliyaha xubnaha ee bini-aadanka ra-iisul wasaaraha dalkaas waxa uu sheegay inuu suxufiyiinta uu u sheegay sideed qof oo keliyaha laga bixiyey kiisaskaas oo la helay bishii u dambeysay kuwaas oo la iibsaday shabakadan isku xiran ayaa ka ganacsata keliyaha bini-aadamka waxayna sidoo kale ay isku dayeen in ay xubno kale oo muhiim ah oo jirka aadamaha ay iyagu ka ganacsadaan shabakadan ka ganacsata keliyaha waxay fuliyeen ugu yaraan saddex boqol labaatan iyo sideed howlgal bartilmaameed oo keliyaha ay kala baxeen si aan sharci ahayn dad iyagu ah, ku sugnaa gudaha dalkaasi dadka ah, saboolka ah ee deegaanada waxay heli karaan oo keliya toban kun oo doolar oo kelidooda laga siisanayo halka dadka qaarna la siinayo soddon iyo shan kun oo doolar si kale marka loo eegana dadka qaar waxa ay lala heshiiyaa cisbitaalada oo loo sheego in ay sifo kale loo maro si loo helo keliyaha eh, bini-aadanka bishii lasoo dhaafay sebtembar ciidamada booliiska magaalada loohar ee bariga dalka bakistan waxay gacanta ku dhigeen shabakad kale oo sharci darro ah oo ka ganacsata xubnaha aadamaha gaar ahaan bixinta iyo beerista keliyaha dalka bakistan waxaa laga mamnuucay bixinta iyo sidoo kale beeridda eh, sanadkii markuu ahaa labadii kun iyo tobankii iyadoo dhakhaatiir lagu qabtay dembiigaas laguna xukumay toban sano oo xabsi ah iyo sidoo kale ganaax lacageed oo dhan adduun dhaqaale in ka badan hal milyan laakiinse qaanuunka waddankaasi ma dhigayo in e, lala baxo keliyaha ama laga ganacsado keliyaha waxa uu dhigayaa si sharci ah in loo iibin karo madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa kasoo muuqday maxkamad ku taala magaalada eh, new york isniintii shalay welina maxkamada ayaa ilaa iyo maanta oo talaadada afuran ah halkaas oo garsooraha maxkamadaasi uu gacanta ku hayo dacwadda eh, lagu soo oogayo dacwadda loo haysto madaxweynihii hore dalkaasi mareykanka donald trump ayaa haatan waxay mareysaa meel eh, gabagaba ah waxaana eh, lagu soo oogayey xeerlaalintu ay kusoo oogtay dacwado dhowr ah oo inka badan labaatan dacwadood ah haddii lagu helana kiisaskaasi waxay noqonayaan kuwo ka hor istaagi karo murashaxnimada mar kale oo uu doonayo inuu ugu tartamo xilka madaxweynaha dalka mareykanka kiisaska eedeysanayaasha ama eedda loo soo jeedinayo madaxweynihii hore ee dalkaasi mareykanka donald trump labadii sano ee u dambeysay waxay ahayn kuwo isa soo tarayay eedaha loo haysto waxaa ka ah beegsashada diiwaanka ganacsiga iyo sidoo kale shirqoole lagu been abuuray ayaa layidhi xog ka soo baxday ee xafiiska madaxweynihii hore ee dalkaasi donald trump ama qareenka u doodayay sida uu sheegay laakiin ninkan waxaa lagu soo ogayaa dacwado dhowra ah oo ay ka mid tahay weerarkii markii xilka looga guuleystay lagu qaaday aqalka cad iyo qalalaasihii halkaasi ka dhashay markaas oo madaxweynaha iminka talada dalka mareykanka hayaa si si aqlabiyad leh loo doortay oo codka looga adkaaday donald trump xilaalinta gobolka new york ayaa ku eedeeyey in xubnaha dacwadda lagu soo oogay inay si joogto ah u bixiyeen warbixino maaliyadeed iyo sidoo kale marin habaabin isdaba marsan oo been abuur ah oo laga qoray dacwadda madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump maxkamadda ayaa bilaabaneysa maalmaha maalmo un kadib markii xaakimka lagu magacaabo ergon uu amar ku saabsan in trump uu eedeysano yahay kiiska uu ku helinayo in ay isku raacaan maxkamadda iyo sidoo kale xeerbeegtidu uu soo saaray arrintan awgeed waxaa xaakimka amar uu ku bixiyey in la joojiyo dhammaan ruqsadaha ganacsi ee trump iyo eedaiyo eedaha kale ee loo haysto ayaa layidhi war qoraal oo kasoo baxay maxkamada trump ayaa isagu war qoraal uu soo saaray waxaa ku sheegay inuusan wax dembiya lahayn balse uu doonayo inuu isdifaaco maxkamada horteeda waxaana la filayaa natiijada maalmaha soo aadan ee maxkamadeynta madaxweyne hore dalka mareykanka donald trump waayaha dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qeybkaha barnaamijka ogaal kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay waxaan idhi bilowgii gubaaniya ilaa beriga aan joogno burbur iyo shabaabow intii bele ku soo gaadhay bishan iyo bishii hore waxaad baas la kulantoo dhan burdabrida bacaad iyo sidii buure iyo geedo buntuq iyo baroon laba dhaco biriq sidoodiiya beekaam waxaan kugu ridnoon kugu baroobaynay bar ka mida adoon qarin runtaa lala bareeraahe bushimaha intaad kala furtaan baa ka sheekeeya bandar lagu kifaaxiyo markaad beled ka caagnaatay basaastiyo dhibkaad mudatay iyo barakicii daalka bulshadeenna moog iyo ee dadkaa baahideed qaba e eh. baadiyaha sidaad ugu jabteen ugu bishaareeya booto iyo waxaad cagajuglayn shacabku baadaanba idinkoo bistiin marahayo badi hareeraysan karatay baroortiyo dhowaan balanbalku ujeedshay beerjileec hadduu nooga rabay baga dhammaadkiinna beerjileec hadduu nooga rabay baga dhammaadkiina eh, ma tiraahido war cabdulow sida bisla caraysna hadeer ku hor wuxuu yidhi wax dhan baad isbumbuunisee baay makaa yeedhay warana waxaan odhan lahaa tiyaam waa hubaa inuu dilay khawaarije taasna waxaan ogaayay inuu deer furinta hangool iyo cadays waa kuwii galay dagaalkii shaaciy shariif iyo awaan sahal way halgamayaane ragga geedka joogana runtii waa u gurmanayaaamaana war ma haysiine xerta joogta geedka kalamaan xertii furunta joogtaa inta darin meel bannaana dhigteen la soo hadashay waxayna dhaheen xertaan geedka uga soo tagnaay ma cabsanaysaan dagaalka maa soo gashaan warbow dulmiga maxangool baa ka dambeeya maxamed saal warnamiyo aan isadagiyaasa araasiyoona tiya maka lugle arantun mayl eray shinna fadhiidi iyo fooftuway unageedagiyo kufoofeenba fidhiine may fartaha ninka godan aryaadhaha xerta geedkaa nooga tagta la garay calishan eh. iyo tobaniyo shariif shaaciya xay nugu maageen war anigu dulmiga oo dhan intaaj ka dambeeyaan u malaynaa war anigu waxaan u malaynayaa abwaan maxamed saal eh. beelaha dagaalka shabaab ka qayb galay eh. inta cilmi baaris ku sameeya inuu qolo walba gooni u soo tilmaamo war haddaw qaar xamanayay aryaa manabe xaladaana ubadhahayo xan maxaan ka rabnaa wax adaanba u jeednaahe war cidhaabtooda anaa dhuuxay gabay cayna ma ahayne caynlaydu runtii waxay ahayd weer caraada ra'e colka baxay gabyaagu coto caawinta u raacay xorayntii camaarana tegiye ceelka bacadweyne ceelbuurna u sii muuqday iyo cirifka dheere cabashada ma garan iyo waxay noo cuskanayaane goormaa ciyaalkii shabaab cudud libaax yeesh war waxayba ku dhaheen warabahaa ku cunayaa wehelkuma noqoye qofka laba weji lahaa hala dhigaanin wacado dagaal aan lagu la ahwadin allahayou dhibadana war bilaashay noogu wacayaane al-shabaabkii soo duulay ee damicuu aafiyey doc kastaba markii laga maree diriirta loo loogay dawacada haddii arkaan waa ka didayaan aryaadhaha al-shabaab gurigoora abba'ay inta furunta joogtaana ku filane samigay cabdulla waxa uu yidhi ow naftii halige aneexayn eh. naftii huraa isku naaba eh. naftii halige aneexayn eh. naftii huraa isku naaba war kalamaanay dagaal ka socda iyo awoodda shacabka war uma haysiine hadda ka hor waxaa la yidhi wiili aabbihiis ayaa u dalxiis tegey beer xayawaanaadka lagu xanaaneeyo waxayna tageen beertiiyo inta badan xayawaanaadka ay u horreeyaan libaaxa iyo shabeelka ay shabaqyada ku jiraan si dadka looga difaaco uusan soo baxsanin balse waxay yaabeen markay arkeen maroodi weyn oo xarig yar ku xidhan oo meel bannaan ah jooga markaasay inta cabsadeen cabsadeenay shaqaalihii beerta xayawaanada waxay weyddiiyeen maroodiga intaan leeg xarig andhannuhu ma celi karee ama uu nagu soo fakadaa maxaa khatar noo gelinaysaan kadibna shaqaalihii waxay ku jawaabeen hadal xigmad badan leh kaasoo ahaa maroodigan isagoo yar ayaa xarigga lagu xidhay maanta uu weynaadayna ma rumaysna inuu xariggaa yarka ah goy karo marka dadkii shan iyo tobanka sana cabsan jiray ee aan rumaysnayn in shabaab laga adkaan karo maanta ugu dambayn xitaa kalamaan furinta joogto waxay barteen in shabaab laga adag yahay cidna wax bursanaa karin war maxaad ula yaabaysaa sow aadan arkin rati qoora oo qooqan oo cunug yaru xariirinayo war dadka dadka dhiirigeliya waxay dhahaan la awoodaayo istaag warbow somaadu waxay tidhaahdaa wixii aad barataa waa baaska marka haddaad cabsi barato haddii weligaa bal u hognaanaysaa war soomaalida iyada hadda toostae kalamaan toban sanay u sheegaysa sheegaysa iska dhici karaan war jimcihii dhawaay bannaanbixii lagu qabtay daljirka dahsoon ee loogu magac daray guul ama geeri waxyaabihii laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa toddobaatan jir carruurtiisa wata oo bannaanbixii duubayoon wax cabsiyuu ka muuqan wuxuuna sheegay weliba koonaha magaalada inuu degan yahay isbaarooyinkii miyaa la qaaday maw hadda kuma dhuntaan miyaa magaalada koonayaasheeda war dhoonbirkiisaa guriga u yaal xabadano xabad kama xanuun badna war waxay maraysaa markay carabta odhan jireen alkhoof mantihi war wararkii ugu dambeeyey ma haysiine waxaa la sheegayaa saaxiibkii weynaa ee shaab u inuu shacabku hurdi inuu taleefonka qabalaayahay waayahan war amuu tiisa u yaabayo meel anteena la'aana u cararay waar gudadka marka la galo anteenadu ma shaqayso aryaadhaha kale maanay aan idiin warrame nimanka ciidciidka ku go'doonsanay ma hadday agteera waa faafeenaa layidhi qaarna waaba fakadeen buundoodhinkana waxaa la sheega maqhribka kadib inaan la jooginoo laga gudbo dhinac kasta war cabdullow buundada liqliqatee beledweyne haddaad bir in lagu xiray ku ogeed dadkii ka hoos hoosbaxaya inta loo diiday aasilig iyo ooda lagu xihay gaaray hadda war cabdikuusow gawaaridu iminka hargeyso iyo burciyo ma tegi karaan aryaanaha warkan wayga dhex gasheen shabeellada dhex meel nimankii buundoodhinka ka gudbaayaan iyo meelaan waaga laga dhaqaaqin waayo halkaasna waxaa iiga cadin in hagaru ka jirtoon habar shiish waaga dhimanin dhanka kalena haddaan idinkaga warramo wara dhuumale meel la yidhaaho oo galhareer iyo ceelbuur u muuqata saddex isbahaysiyaa isugu tega turkigu ma ku jiraa war turkigu isbahaysiga neeto ka mid yah war turkiga qaraxii ka dhacay ka dambeeyey waa la ogaaday waleelise laga fakan waayo durba miyay soo qabteen aryaadhaha warka waa un iga dhex gashaane isbahaysiga saddexda beelood magacoora haddaan idiin soo gaabsho waa c m x kuwii horena waa ogeedeenoo afarta beelood ahayoo afarta s ahay intubana waxay ku heshiiyeen in qawaariij la soo afjaro hadda warmayaale maha naga kacsha war cabdulow cali jayta hadalyo war weyn hoga tusaaleeye wuxuu yidhi halyeeyow dagaal heegan wownahaye hadafkeenna guud iyo si aan horumar loo waayin habar shiish haddii aadan dilin hawsha socomee bislow sida maxamed sahal sheegay habar caddaa nafteedaan eed la'aan war hagar looma baahniyo xilligaan been hadoodilene habarta shiish sideedaba inay naga hartaa wey naw waar inta habruur noolyihiin hawli socon mayso haljow ma aha afooyinkaan noo hadoodilane habar shiish haddaanaan la dilin howl socon mayso warmadayo lafta garen waa ka nairobi soo baxay diyaaradda ingeyna baydhaba ku tegaye muxuu diyaaradarka abowsa raac waay muqdishoya ka hor jooga war weli leeray eeran aamo oloisa kushakiisinyaa usi goron anjahiriday goron welba ma koohirinyaa isleeya aryamadeeyow doorasho muggi la gaaro leesma aamino warka dhammaanay war ma haysiine eh. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada korneel shuute suuraaltulmaa idinka hukumay war ma khawaarij kalaa la geeyey xarafka ba fikradiisa naabaa ku waajibta ma yidhi ilaa uusan annaga maa'idan lagu akhrin nabeedadaan arka inaysan suuratu maa'idda hurayn war cabdullaw ilaahu intii ka sheekayda nugu dar waar shuutama wuxuu yidhi eh. qofkii shabaab la hadla toogashaa lagu xukumo warwarka ku soo boodinine horaa waxaanu maqli jiray eh. askari lelama saaxiibo maantana shuuta iiga caddaatay weeye sababtoo ah wuxuu yidhi nimaan saaxiibnahay oon aad isu jeclayn ayaan hadda ka hor toogasho ku xukumay markaan toogashada ku xukumayeyna saaxiibtinnimadeenaan qadarinayoon ku ilaalinayey oo toog saaxiibtinimo miyaa jirta hadda warwarkaan naga dhex gelinine wuxuu yidhi saaxiibkay wuxuu ahay sarkaal ciidamada ka tirsan asagoo qori wato xaafad dhex maraya ciyaal waxay ku dhaheen ma dhoco biyaa ka dhaca ma dhoco biyaa ka dhaca kadibna intaxanaa qowrisaas ku firdhiyey dhimashaana ka dhacday marka saaxiibkay anoo u danaynayana toogashaan ku xukumay saraakiisha la hadlayeyna wuxuu u sheegay saaxiibbadiin danu waxay ugu jirtaa dariiqa toosan inay ku socdaan hadday ka leexdaanna ku celiya runtana u sheega sababtu ah saaxiibtinimada waa tan xaqa kugu aadisa aryaadhaha anigu weligay suurta ka hor toogasho saaxiibtinimo lagu ilaalihaayo ma maqal war qofka xaqii uu galay in laga gudo adduun iyo aakhiraba faa'iidaa ugu jirta shuutana wuxuu yidhi saaxiibkay iyadoo toogashadii aan ku xukumay loo sii wado ayaa qoyskii uu wax ka dilay cafiyeen sidaasuuna toogashadii uga badbaaday laakiin ciidanka qalabka sidoo dhan waa laga saaray haddana weli saaxiibaa nahay oo waa uu joogaa naw waar miyuu soo xabaala toosay waaqloo war mahaysida cid xabaal gasha sooma toostee cali ugaas cabdulla guddoomiyihii hore gobolka banaadir allahow naxariista waa xijaabte cabdulla waa jashii dhammaata ifka shoogi maysee ugaas cali ugaas cabdulle duqii hore magaalada muqdisho taariikh dheeruu ku lahaa maamulka gobolka banaadir talaadiinta soomaaliyeedna taariikh weynuu ku dhex lahaa hadda allah u naxariista waa halyaha ajashii u timide aryaadhaha waa intaase allah u naxariista cali ugaas cabdulle dadka iyo dalkaba sabir iyo ibaan allaha ka siiyo asagana jinnadii farduuso allaha ka waraabiye dumarkow ka tegayo daa'imaha carruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi hirgeli hibadaada ee ka socday tiyaatarka qaranka wareeggiisii labaadaa maanta bilowday suugaan yahana miirmiirahaana isu soo haray intii sawir gacmeedyada iyo farshaxanka ku-xeelka dheerayna waa soo hareen mar dhowna waa la soo gebangebayhahaa la yidhi oo bur iyo biyaa loo kala bixi doonaa dad aan la gaari karinaana ka soo bixi doonaa la yidhi aryaa tacsiyaan wada warkaan hayga dhex gelin dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan ogaal waad ka dhegeysanayseen raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kalentan kulmayno saaxiibayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaano allah adunyada jedaariska indhaha kama garaatid jirnaba aduukeeda muujeel qabo jogoo hirar baarwaqa jibca rawdka heesahahaduukeenu jeelqabo jogo hirar baan waqaduuqaaduu jaawada jibca rawdka heesaha wakasoo bajidee jbiyawd أنا جمع شدقة أنا جمع waxyaa jirkoyin marka hore jacaylkaba nimaan maalinka kala tirin kolkay joogtii leeyin jannuu dumarku sheegaa kolka uu la jeebtee la jiiciy turteedee heebtee hajiicay tarheebe